alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mawduucu dimaaga ku saabsanaa baa inoogu dambeeyey waxaynu soo marray dhiigga dumarka ka yimaadaa inuu saddex nooc yahay alxayd iyo alnifaas iyo alistixaada waynu ka soo hadallay saddexda noocbana waa soo sheegnay ha yeeshee dhiigga istixaadada la yidhaahdo ayaa ugu eh, dhib badan sida loo kala saaro istixaadadii xaydka loo kala saaro waa dhiigga dhabar furanka la yidhaahdo ama shubandheer ay ku magacaabaan wadaadada qaarkood markaa dhiigga xaydka iyo dhiigga shubandheerka maxaa lagu kala garanayaa mawduuca si ijmaali ijmaaliyo guud waa u soo sharaxnay goormay noqonaysaa istixaado dhiiggu noqonaya ou xayd ka baaqanaya asalse maxaa ah dhiigga gabadha ka imanaya oo aan dhalmo kaga imanaynin oo dhalma sababin ma inuu xayd yaha asala mise inuu istixaado yaha asala keebaa labada asala xaydan aw istixaada inuu xayd yaha asala markaa dhiiggii waxaa lagu xambaarayaa inuu xayd yahay daliil caddaynaya inuu istixaado yahay haddaan la helin waxaa lagu garanayaa dhiiggu inuu istixaado yahay ama inuu istimraaro oo go'iba waayo ama inuu ka bato aksarulxayd inta ah sida jumhuurka culammadu qabaan ama haddii la yidhaahdo qadar ma laha agsarkiisu inuu markaa noqdo wuxuu go'ayaa wax naadirah jumhuurka culammadu waxay leeyihiin akarulxayd waa shan iyo toban maalmood madhabta shaaficiyana waa siday qabto oo waxay leeyihiin maalin lix iyo tobnaad haddii gabadhu dhiig aragto ou dhiiggaasi go'i waayo tacayana an yakuuna istixaada laazim waxa noqday inay istixaado dhiiggaasi noqdo oo dhiig istixaadii meesha yimi muddo ka badan shan iyo toban oo gabadhu xaydaa ma jirto bacdibaaba sheegtay waa ijmaac laakiin ijmaaca waxbaa ka soo noqdo qowl baa jira madhabta xanaabilo ku sugan oo riwaaya can axmed ah oo sheegaya toddoba iyo toban maalmood gabadhu inay xaydi karto asheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa mufiidka ah dimaau tabiiciya lilnisaa wuxuu odhanayaa istixaadadu laba xaal weeye waa inuu dhiiggu go'iba waayo innii istixaadu falaa athuru ayuu u deliishanayaa mid labaad waa noqonayaayo istixaadadii wuxuu ku xasilayaa inuu aghlabul axwaal sugnaado xaalaad naadira sida maalin iyo laba maalmood ama saddex maalmood oo kale inuu go'ayo inta kale oo dhanna uu joogo markaana waxay noqonaysaa istixaado labada xaal buu ka dhigayaa laakiin jumhuurku waxay leeyihiin hadduu shan iyo toban maalmood ka bato istixaado ilaaba ilaa waa jirta waxaa isweydiin la haddaba dhiigga istixaadada iyo dhiigga xaydka maxaa lagu kala garan karaa maxay yeelaysaa gabadhii dhiigga dhabar furankii ku dhacay goormay xayd xisaabinaysaa goormayna see xisaabinay yacanii xilligay ka dhigaysaa xayd inay tahay ama maxay ku camal falaysaa saynu sheegnay madhabulxanafiya wax tamyiis la yidhaahdo ma ictibaarinayaan waxay leeyihiin wa caadatuhaa wa imaa caadatu haalibi nisaa aw haalibu nisaa'iha agtooda tamyiiz waxa la yidhahdo laa yuctabar laakiin jumhuuru ahlicilmi oo saddexda madhaboodee kale ka mid yihiin waxay leeyihiin tamyiizku waa muctabar asal baanu leeyihi waxaana u asala ina dama alxaydi damun aswadu yucrafu wa fii dabdin waxaa ku sugan ama wa fii lafdin yucrifu xadiidkana a'immada xadiidka qaarkood baa taxsiiniyey waana wa talaqawhu bilqabuul imaam albukhaari wuxuu ka mid yahay qolada taxsiinisay buu ka mid yahay culamada qaarkoodna waaba saxiixiyeen marka nin sanadkiisa dacfi ku yara jiro baa ku sugan laakiin waa xasanulxadiis haddii wax markaa nakaara le aanu la iman walaysa fiihi nakaara marka yakfiika taxsiinu albukhaari waxaa kugu filan bukhaari taxsiinkiisaa kugu filan marka tamyiizku waa muctabar tamyiiskana waxaynu uga jeednaa calaamadaha lagu kala soocaayo labada dhiig dhiiggu ma xayd baa ma istixaada calaamadaha lagu kala soocayaa looga jeedaa waxayse madaahibtu isu khilaafsan yihiin jumhuurka ahi saddexda madhabood keebaa la qadimayaa ma tamyiiskaa muqaddam ah oo awal ah mise caadadeeda muqaddama ah madhabu shaaficiya waxay leeyihin altamyiizu muqaddam awalan waxa ugu horreeya lagu camalfalayaa waa tamyiiska oo isagaa muqaddam ah oo caadadeeda inay u noqoto ka horreeya waayo waxay leeyihiin waa wasfun fii daati dami ama fii nafsi dami caadaduna waa dikru zamanin munqadin wakhti tegey baa la sheegayaa laakiin sifada la tilmaamayaa waa sifo nafsudami u sugnaatay sifada nafsu dami u sugnaatay way ka horraynaysaa zaman tegay xikaayo laga xikaayoonayo laga qisoonayo la odhanayo zamanka xaydku wakhtigaasuu yimi wakhtigaana waa go'ay tacliilkoodu waa saas culammada xanaabilada waxaanan filayaa maalikiyaduna inay la socoteen iyagu waxay leeyihiin caadatuha muqadamatun cala atamyiiz caadadeedaa ka horraynaysa tamyiizka tacliilka waxay ku dhiseen laba shay waa midda koowaadee waxay yidhahdeen xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegayaa maalmihii ay xaydi jirtay inay u noqoto ayuu sheegayaa walaakin daci asalaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha ma kala tafsiil weyddiin oo ma kala su'aalin nebigu sala allahu alayh wasalam calaamaadkan miyay ku aragtay dhiigagga lagu kala soocaayo mise kumay arkin waxay tihi innii ustaxaadu fala adhuru afa adacu asalaa qaala laa ina dalika cirqun walakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha xukun buu ku dejiyey qaacidaduna waxay tahay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal in tafsiil layska weyddiin waayo oo la kala su'aali waayo ma sidan bay tahay mise sidan bay tahay ma saasay u dhacday mise saasay u dhacday labada siyoodu waa sidee inaan waxba la kala weydiin arrinkuna uu yahay ficil laga qisoodoo la sheegay ixtimaalkuna uu suuragal yahay sida iyo sida mid walba inay u dhacdana ay dhici karto mid waliba mumkin tahay nebigu inuu kala tafsiil weydiin waaya xukunna ku dejiyaa yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal mansiladii cumuumka odhahda ka joogo kale bay ka joogaysaayoo waxay noqonaysaa caam bay noqonaysaayoo farqi ma kala yeelanayso sidan ahaataya ee sidan ahaataya masala xadiiskii khaylaan saqafi aslama wa taxtahu cashru niswa wuxuu islaamay isagoo toban dumara qaba nin gaala buu ahaa toban dumara isagoo qabuu islaamay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ikhtar minhunna arbacan wafaariq saa'irahun culamada qaarkoodna xadiiska waa taxsiinayeen oo aqweeyeen riwaayaadka qaarkood oo tobanka ka yaraynaya waa jiraan oo tilmaamaya siddeed dumar uu qabay laakiin waxa weeye calaa kulli xaal waxay isku waafaqsan yihiin nisaabkii ragga uga bannaanaa dumarka inay jamciyaan wax ka badan inuu qabay sidaas aawoodee ashyaada noocaas kale idiraab wax waajibinaya ma aha ama tadciif keensanaya waayo waxay isku waafaqsan yihiin ikhtar minhunna arbacan wafaariq saa'irahun afar ka dooro inta kalena sii daa xujaduna hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam bay ku sugantay nebigu tafsiil ma kala weydiin miyay kala horreeyeenoo xilliyo kala horreeyaad guursatay mise marba caqdigoodu wada dhacay jumhuuru ahlicilmi waxay ka daliishadeen farqi inaynay kala lahayn qaacidadana waa tilmaameen tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazzalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal idan xadiiskan nebigu ma kala su'aalin sala allahu alayh wasalam dhiiggaagu amaaraadkii xaydka lagu garan jiray wakhtiyada qaar ma yeeshaa oo ma kala soocan yahayoo mid kala duduwan ma yahay mise waxa weeye ma kala duwanee isku mid buu awalow aakhir yahay taa ma kala su'aalin maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu xukunka sidaa ugu xukumay oo uu yidhi walaakin daci asalaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha suma iqtasilii wasalli waxaa laga qaadanayaa ana alcaadata muqadamatun cala altamyiiz shayga labaad tacliil waxay cuskadeen oo ay yidhaahdeen tamyiizka xaaladaha qaarkood baa dalaaladiisu ay noqotaa ghayru muctabara oo aan la ictibaarin laakiin caadada mar walba waa la ictibaarinaya oo tamyiizkii wakhtiyadii qaarkood baan ictibaar loo yeelaynoo dalaaladiisu dhacaysaa masalanoo kale jumhuurka qaba aksaru alxayd inuu shan iyo toban maalmood yahay wixii ka badan istixaado inuu yahay hadday tidhaahdo labaatan maalmood ayuu sifadaa yeeshaa dee lama aqbalayo oo lagama soo qaadayo labaatankuba inay tahay xayd calaa madhab aljumhuur markaa sidaas aawadeed caadada ayaa muqaddame ah iyada ayaana aqwaa ah gabadhii haddaynay caado lahayn bimacnaa caadada waxaynu uga jeednaa hadda wakhti muctaadoo loo bartay dhiiggu inuu ku yimaado caadada tii soomaaliga hadaadda ugama jeedno caadada waxaynu uga jeednaa wakhti ay u baratay inuu intaasoo maalmood dhiiggu u yimaado masalanoo kale maalinta shanaad ee bisha ayuu dhiiggu u yimaadaa lix maalmood buu joogaa dabeedna waa ka go'aa arrinkaasi horu uga dhacay waxaanay aragtay aksara min mara marka inay caadada ku sugnaanayso khilaaf baa ku jiri inkastoo shaaficiyadu ay leeyihiin hal mar way ku sugnaan kartaa laakiin xanaabiladu waxay leeyihiin ama laba goor ama saddex goor bay ku sugnaataa marka bil kastaba shanta marka la joogo haddii ay hesho markaa dhiiggaas lix maalmood ama toddoba maalmood masalan markuu socdana uu go'o dabeedna bacda daalik baa waxaa ku yimi dhiiggii istixaadada ee dhabar furanka ahaabaa ku soo biiray dhiiggii xaydka dabeedna waxay noqotay in wakhtigii markaa wakhti badan dhiiggaas jirayo amaba uu istimraarayo aanu go'aynba waxay noqonaysaa maalintii ay dhiiggaa heshay xaydka ah caadadaasina mundabida ay ahayd oo xilligaasun ay mar walba bisha ay haleeli jirtay xilligaasay waxay ka soo qaadaysaa inuu xaydkii u bilaabmayo dhiiggu haba iska joogey lixdii maalmood ama toddobadii maalmoodee dhiigga caadada ay heli jirtayna dhiig caaday xisaabinaysaa wixii ka dambeeyana istixaaday xisaabinaysa hadday gabadha hadda xaydku uga hor tahay oo dhiigga dhabarfuranku uu la bilaabmay xaydka waxaa la yidhahdaa mubtadi ah ama caadadeedu mundabida maaho waa iskhilkhilaaftaa xilliyo kala duwan bay iman jirto marba in buu noqon jiray axwaasha noocaasoo kalea waxay ku camalfalaysaa tamyiis amaaraadkii calaamadahay ku kala soocaysaa labada dhiig calaamadaha lagu kala soocayee tamyiisku ku xasilayaana bacdu alculamaa waxay ku nadmiyeen beydkan bay ku kulmiyeen biallowni waalriixi wa bitta'allumi wa kasratin wa qillatin mayzu ddami midabka waa lagu kala soocaa wa inna dama alxaydi damun aswad waalriixi yucrifu marka loo dabdiyo raa'ixuu leeyahay wa bita'allumi xanuun inay dareemaysana waa lagu aqoonsadaa oo dumarku wakhtiyada xaydku hayo ama ka imanaayo nooc alama ama xanuunay yaro dareemaan wa kasratin wa qilatin maysu dami iyo farabadnida iyo yaraanshaha ayuu ku sugnaaday soocitaanka dhiigga la soocayo laga garanayo dhiigga xaydka laga garanayo dhiigga istixaaduda saasuu ku dhacay halka kasrada iyo qilada waxay ku beddeleen culammada qaarkood wa khiladin wa riqatin maysu dami marka waxaa lagu kala soocaya ama waa midabka hadduu maalmaha qaarkood midabku rasiin yahay ama midabku uu madow yahay maalmaha qaarkoodna uu casaan yahay maalmuhu madow la ictibaarinayaa inuu yahay xaydkii hadduu maalmaha qaarkood qaradiisu weyn tahay oo uu qaro leeyahay maalmaha qaarkoodna uu raqiiq yahay oo jilicsan yahay maalmaha uu markaa khaliidka yaha la ictibaarinayaa inuu yahay xaydkii hadduu maalmaha qaarkood raa'ixa khaasa leeyahay oo gaar ah oo dhiigga kale ka duwan maalmaha qaarkoodna aanu lahayn maalmuhu raa'ixadaa leeyaha la ictibaarinaya inay dhiiggii tahay dhiiggii xaydka inay tahay hadduu maalmaha qaarkood ay xanuun ku dareemayso soo bixitaankiisa maalmaha kalena aynay ku dareemaynin waxaa la ictibaarinayaa maalmahay ta'allumka ku dareemaysaa inay tahay ayaamu alxayd biallawni waalriixi wa bita'allumi wa kasratin wa qilatin maysu dami waxaa kaloo lagu beddelay shatriga dambe wakhiladin wa riqatin maysu dami amaaraadkaa haddii laga waayo oo calaamadahana la waayo waxay u guuraysaa ilaa caadati ghaalibi annisaa dumarka badankoodu caadaday markaa lahaayeen ayay ka soo qaadaysaa inay markaa tahay mid yada u sugan marka ma dumar oo dhan baa mise waa dumarka qaraabadeeda ah culammada qaar laba arrin bay ka kala dhigeen waxaana fiican baa la yidhi dumarka yada qaraabadeeda ah majooratigoodu inta ay xaydaan inay ka dhigato inay yadana xayd u tahay qadarkaasoo kale saddexda arrin aynu sheegnay saddexda mid walba dee adila loo deliishaday walaakiin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina waa caadadeeda inay u noqoto damun aswaduu yucrifu iyaduna waa inay tamyiis ku camal fasho xadiiska kale ee tilmaamaya fataxayadii sittata ayaamin aw sabcata ayaamin fii cilmi illaah waa qaalibu caadati annisaa culammada qaar waxay leeyihiin dumarka oo dhan marka la daro haaliban ama lix maalmood ama toddoba maalmood bay xaydaan marka xadiisku wuxuu u deliil yahay inay dumarka haalibkoodu caadaday helaan ay markaa ula noqonayso ha yeeshee lixda iyo toddobada litakyiir maaha saynu sheegnay waxay noqonaysaa litanwiic oo waxay eegaysaa dumarka qaraabadeedu ma waxay u badan yihiin lix maalmood inay xaydaan mise waxay u badan yihiin toddoba maalmood inay xaydaan hooyadeed dumarka ay walaalaha yihiin eedooyinkeed habaryaraheed dumarkay ilmaadiirrada yihiin dumarkaa qaraabada la'ah siday u badan yihiin intay xaydaan qadarkay tahay bay xisaabinaysaa inay yadana xayd u tahay wixii kale istixaaday ka soo qaadaysa mawduucan waxaynu dib ugu noqonnay oo u soo yaro dul marnay waa mawduuc yacni marka adag oo dalabada had iyo jeer ku adag oo yidhi waadada qaar baa dee yidhi la rijaalu taxiidu wala nisaa'u tas'alu maxaan isugu mashquulinaya ragna ma xaydo dumarna i weydiin maayeen marka waa mawduuc loo baahan yahay si fiican in loo budliyo culammaduna musannafaad iyo kutubo gaara ay ka qoreen qadiiman wa xadiisan imaamu nawowi wuxuu ku sheegayaa majmuuca inuu waxa weeye sheekh daarimi la yidhaahdaa uu ka allifay kitaab weyn uu ka qoray oo mujallad ah inuu ka allifay khulaaso badan oo kitaabkaa ku saabsanna wuxuu ku soo naqliyey majmuuciis musannafaad iyo kutubo kaleoo laga allifayna waa jiraan aad waxa mufiid u ah koobanna oo khulaaso mufiida ah risaalada uu allifay asheekhu ah alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin addimaa'u tabiiciya lilnisaa waa risaala mufiida jiddan su'aal dhiigga istixaadadu maydh ma waajibiyaa waata uu xadiidka nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam fa amaraha an takhtasila miyaan laga qaadanaya in dhiigga istixaadadu maydh waajibiyo haye haa yaa xadiiska maxaad kaga jawaabaysaa fa amaraha an takhtasila ya amru istixbaab haye waa qowlkaas waa madhabkiisa idinka madhabkiinnu waa maxay fa amaraha an takhtasila wuxuu nabigu amray sala allahu aleyh wasalam inay xaydka ka maydhato ayuu amray waa garta marka ummu xabiiba waa maydhan jirtay fa kaanat takhtasilu likulli salaa maxaa kaga jawaabaysaan waa garta calaa kulli xaal faamaraha an taqtasila culamada qaar waxay ku xambaareen in looga jeedo xaydka maydhashadii laga maydhanayo oo waxay yidhahdeen nebigu sala allahu aleyh wasalam inay maydhato oo salaad walba u maydhato ma amrin laakiin ummu xabiiba ayaa ijtihaadkeeda kula timi inay salaad walba u maydhato saas aawadeed jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin in dhiigga istixaadada laga maydha waajib ma aha oo maydhasho ma waajibiyo daa'ifa min ahlicilmi oo yidhi waa waajibiya waa jiraan laakiin sida jumhuurku mareen ayaa saxiixa in sha allah asalkuna waa bara'atu dimma dimmadu inay beri tahay baa asal ah marka daliil cad oo sheegaya mar haddaan la haynin maydhashaa waajibaysa salaad kasta loo maydhaa wax jira maaha ta kale wakhtiga nebiga sala allahu alay wasalam dumar badan baa jiray oo istixaadadaa qabay ilaa toban dumar ah ama ka badan ayaa dhiiggaa istixaadada heli jiray haddii ay waajib ahaan lahayd in salaad kasta loo maydho nebigu waa caddayn lahaa sala allahu aleyh wasalam wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay inuu ka dibdhigaa nebigu sala allahu aleyh wasalam oo u caddayn waayaa ma bannaana ijmaac bayna ugu bannaanayn su'aalun aakhar fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen gabadhu hadday mustaxaado tahay ninkeedu u tegi maayo ilaa lidaruura inuu ka fursan waayo mooye si kale ugu dhowaan maayo bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen inuu u tagaa waa bannaantay laakiin waa makruuh bacdi kale culammada ka midii waxay yidhahdeen waa bannaantay biduuni karaaha faman raajixu min hadihi alaqwaal ya waa bannaan tahay waa karaaho karaahadu waa xukum sharciya marka bima sabatat waa xukum ka mida min alaxkaami asharciya ka waxay u baahan tahay daliil daliilka ma haddaad noo sheegi mise mar dambaad keeni haa haddaad ka furanayso waa sax waa bannaan saaxiibkaaba waa bannaan buu yidhi laakiin karaaha yar buu daba dhigay muugta karaaha maaha maxaa kugu daliila dee adiguna karahaad nafinaysaa xukun sharciya ah ma daliil waa garta haa waa garta salaaddu ka weynba mar hadday bannaanaatay iyaduna waa bannaan asalaatu acdamu hatay saxaabada qaar yidhaahdeen waa sidaa loo sheegay weeye gabadhii istixaadada ahayd waxay noqonaysaa wakhtigii aan la xisaabinin inay xayd ku sugan tahay ee istixaado keliya ay ku sugan tahay dariiqadii la doonaha lagu sooco oo duruqaynu soo sheegnay ka mideen eh. wixii ka soo hadhay waxay noqonaysaa inay bannaantahay tegitaanka ninkeedu u tagaa inay bannaantahay waxaana u daliilah aayaddaa walaalkeen soo qaatay qul huwa adan faactasilu annisaa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yatahurn fa idaa tataharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah waxaa layna amraa dumarkii in laga dheeraado wakhtigay xaydka ku jiraan oo aan loo tegin hadday dhiiggaa caadada ka baxaan ama dhiiggaa cisada hadday ka baxaan tegitaankoodii mamnuuc noqon maayo oo ninkeedu inuu u tagaa mid la diidaayo maaha walaa taqrabuuhunna xataa yatahurn fa idaa tatahharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah walamru lilibaaxa marka wuxuu noqonayaa inay mubaax too bannaan tahay buu noqonaya ama in la yidhaahdo qiyaasan cala alxayd sida fuqahada qaarkood yidhaahdeen baan uga qiyaas qaadanaynaa oo waa muxaram daruura inay keensato oo laga fursan waayo mooyaan ama waa makruuh in la yidhaahdo waxay noqonaysaa qowl khalat ah waayo waa midda koowaade cumuumka aayaddu wuxuu u deliil yahay wakhtiga ay daahir noqdaan inuu ninkeedu u tegayo kow waa midda labaadee toban dumara ama wax ka badan baa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa dhiigga istixaadada ama dhabar furanku ku dhici jiray hadday mamnuuc tahay ama karaahiya tahay tegitaanka raggoodu u tagaa nebigu waa caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam lianna ta'khiira albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac xaraf uu nebigu ku reebaayo oo uu leeyahay ha u tegina ama eh, intaa iska ilaalin kartaan iska ilaaliya uu sidaa ku sheegayo intay istixaadada ku sugan yihiin lama hayo wamaa kaana rabbuka nasiya qur'aan ku soo degoo mancinaya ma jiro sunno ku soo aroortoo diidaysaana ma jirto walow mancigu baati bayaanu noqonay amaa in la yidhaahdo xaydkaa looga qiyaas qaadanayaa xataa cidda ka qiyaas qaadatay ama karaahoha ka haleeshiiyaan ama xurmee isku mid ma aha oo faariq baa u dhaxeeya baabulqiyaasna hadduu xukunku kala duwanaanayo wuxuu noqonayaa qiyaas baatil ah oo inu xukunku xukun waaxida yahay marka asalka laga qiyaas qaadanaya iyadoo xayd ahaa xukunkiisuna xaaraan ahaa baan karaaho uga qiyaas qaadanaya istixaadada dee ma dhici karto alxukmu mukhtalif idan hadduu xukunku iskhilaafsan yahay wuxuu noqonayaa qiyaas baatil ah waa midda labaadee labada shay laysaga qiyaas qaadanaya waa in la yidhahdaa waa isku mid hadday kala duwanaadaan dee qiyaaskii wuxuu noqonayaa qiyaasun maca alfaariq halkanna labadii waa kala duwan yihiinoo dee kuwii xataa marka karaahiyaysanayay ama diidayey cala aliطlaaq uma wada mancin marka dee inay xaydkii ka duwayaan baa ka muuqata idan ilxaaqay haleeshiinayaan wuxuu noqonayaa mid halata buu noqonayaa waayahay dhiigga istixaadadu weysada ma jebinayaa mise jebin maayo haa waxaa u daliila haa waa gartay dhiigga istixaadadu sidaa la sheegay weysada waa jebinayaa laakiin maydhasho waa jebin maayo inuu weysada jebinayana waxaa u deliilaa dee xadiis iyo ijmaac baa labaduba deliil u yihiin xadiisna waa ku soo arooray watawadaii likulli salaah marka idan yanqudu alwuduu nas waa loo hayaa ijmaacna waa loo hayaa oo wixii sabiilaynka ka soo baxaa waa naaqidun lilwuduu'i bilijmaac marka laga reebo manida oo ay leeyihiin shaaficiyadu weysada jebin maysee maydh bay waajibisaa wixii kale inay weysada jabinaysaa waa ijmaac mawduucii waa dul marnaan filayaa wax su su'aal ama ishkaal ah kitaabu tahaara ayaynu dhammaynay waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabu salaa marka wax su-aali ma jiraan oo ku saabsan duruustaynu soo marray ama dersiga inoogu dambeeyey haa waa garta mas'aladani waa masale muhima oo waxay ku saabsan tahay gabadha uurkali ma xaydi kartaa mise ma xaydi karta calaa kulli xaal sida macruufkii waxay tahay gabadha uur kale inaana xaydin laakiin waxa dhacday oo la arkay dumar iyagoo uur leh aan badnayn oo iyagoo uur leh wakhtigii caadadu ay sideedii u timid oo sagaalkii bilood sagaal goor dhiigga helay bil walba sideedii caadigay u heli jirtoo kale u helay culammadu markaa waxay isweydiiyaan madaahibtu maxaa la xisaabinayaa dhiiggaas haddii gabadhii dhiig ka yimaado iyadoo uur leh ma waxaa la odhanayaa waa damu fasaad oo istixaadadii unbay tahay walow qadarkii xaydkaba ha socdo mise waxaa la odhanayaa xayd baa laga soo qaadaya la ictibaarinaya madaahibtu taa waa ku kala duwan yihiin a'immadii iyo imaamyaalkii iyo madaahibtii taa way ku qaybsameen qolo waxay martay gabadh uurli marnaba ma xaydo hadday dhacdo inuu dhiig ka yimaado dhiiggaasi ama waa ilmihii oo qoonmay ama waa dhiig fasaad oo kaleo damu istixaado ah oo dhabar furan ah xukum xaydna marnaba la siin maayo fuqahada qaar taagan xagga wujuudka inay dhici karto gabadhu iyadoo uur la indhii ka yimaado waa la ysla oggol yahay laakiin haalib ma aha laakiin xukunka sharciga maxaa la ictibaarinayaa laga soo qaadayaa maxayd baa laga soo qaadayaa hadduu ka yimaado mise xayd laga soo qaadi maayee dhiig dhabar furan oo fasaad oo aan salaaddii diidaynin ha yeeshee weysada jebinaya ayuunbaa laga soo qaadaya a'imada qaarkood waxay leeyihiin alxaamilu laa taxiid uurkana waxyaalaha lagu garto waxaa ka mida ah in caadadaa la waayo oo dhiiggaas la waayo calaamaadka lagu gartay ka mid tahay gabadhu inay uur leedahay marka makhaalibkuunbaa sidaasa mise mar walba waa sidaas uun hunaa marbadulfaras waxay u deliishadeen culammada odhanaysa gabadha uurkani marnaba ma xaydo xadiiska sheegaaya laa tuuta'u xaamilun xataa tadaca walaa xaa'ilun xataa tastabri'a dumarkii la qabsaday ee gaalada laga qabsaday marka ay gacan galaan waxay noqonayaan dee ima addoommay noqonayaan waa dumar la yeelanayo ninka muslimkee yeeshana waxa u bannaan milkulyamiin inuu ugu tago oo siduu xaaskiisa ugu tago kale ugu tegi karaa oo u xalaal ah ha yeeshee qaarkood baa dee guryo lahaayoo rag qabeen markay saxaabadii arrinkaa xaraj iyo dhib ka dareemeen oo yidhaahdeen gabadh nin qabo saan ugu tagnaa ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi gabadh uur le loo tegi maayo ilaa uurka ay dhigto bimacnaa dumarkaa addoommada ee gaalada laga soo qabsaday hadday uur leeyihiin ilaa uurka ay dhigaan in loo taga ma bannaanaa tii aan uurka lahayna xataa tastabri'a wa fii riwaayatin xataa taxiida ilaa hal mar ay xaydo loo tegi maayo xadiiska waxaa laga deliishanayaa nebigu muqaabil wuxuu isaga dhigay tii uurka lahayd inay uurka dhigto iyo tii aan uurka lahayn inay xaydo halkaa waxaa ka soo baxaysa gabadha uurkale xaydi mayso waayo hadday jiri lahayd gabadha uurkale inay xaydo nebigu sala allahu aleyh wasalam dee waa sheegi lahaa marka xaydka ay xaydayso ayaa laga garanayaa inaynay uur lahayn mar labaadkana ay istibraagi dhacay oo xasilay marka haddii dhiig la arko waxaa laga soo qaadayaa dhiiggaasi inuu yahay damu fasaad laa damu xayood dhiig cillad ku yimi ama ciraq furmay ha ahaado ama ilmahoo qoonmay ha ahaado laakiin dhiig xayd aanu ahayn dhiigga xaydkuna wuxuu ka soo baxaa ilmagaleenka guntiisa ayuu ka soo baxaa gabadhuna hadday uur leedahay ilmagaleenkii waa xidhan yahay mar hadduu muqlaq yahoo xidhan yahay dee waxba ka soo bixi maayaan ta kale dhiigga caadada waxaa laga dhigaa biqudrat illaah ilmaha ayaa looga dhigaa wuxuu markaa ku nafaqaysto ku koro marka sidaas aawadeed baan dumarku aynay u xaydayn wakhtiga ay uurka leeyihiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin taa waxaa lagu xambaarayaa min xaysu alghaalib waayo arrinkani arrin wujuudiyuu ku dhisan yahay waalxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman xukunkuna cilladu la wareegaa joogitaan iyo maqnaanshaba marka sida haalibkee badan baa waxay tahay gabadha uur kale inaanay xaydin ee xaalada naadiraa jira oo saa khilaafsan oo haddii markaa sidii xaydku u iman jiroo kale uu yimaado yaa waxay noqonaysaa xaaladda noocaas ah in waxaweye la yidhaahdo waa xaydkii laakiin waa calaa sabiili nudra min xaysu daliil haddii la eego waxa qawisan qowlka ah gabadha uur kaliya xaydi mayso dhiiggaana waxaa la ictibaarinayaa damu fasaad marka waxaad moodaa qowlkaasi inuu arjax yahay wallaahu aclam waayahay haa ya ha jawaabtu waxay tahay maydhashadu haddaynay ahayn maydhasho waajiba aynay ahayn ee iska tahay maydhasho uu caada ahaan isaga maydhanayo ama qabowsi u maydhanayo iyo wax la mida ay tahay xaalka caynkaasa weysadii ma gudagelayso waxay noqonaysaa kollayba inuu weysaysto tan hadda maydhashada markaaynu xadiiska saynu soo aragnay laba siyood bay ahayd si waxay ku saabsanayd inuu markaa ruuxi weysada hormariyo oo intuu istijoodo ayuu weysaysanayaa intaanu janaabadii ka maydhan dabeedna weysada inta kale markuu maro ayuu addimada maydhitaankooda dibdhigaya markaa uu weysaysanayana wuxuu niyoonayaa weysadii iyo maydhashadiiba waa niyoonayaa marka labadiiba maqaamkeeda waa u buuxinaysaa qadarkay kaga beeganta shirkii intii kalena dabeedna waa maydhaya oo biyihii ku shubaya dariiqo labaad waxay tahay waa inaanu xubnaha weysada si gaara u maydhin ee uu biyo isku rogo isagoo doonaya inuu janaabadii ka maydho xaalka caynkaasna waxay noqonaysaa labadii niyo way isgudagelayaan oo weysadii waxay gudagashay maydhitaankay gudagashay u maydhay waayo waa laba waajib labadii waajibna waa isgudagaleen markay laakiin uu maydhanayo tabarrud iyo qabowsi isaga maydhanaya waajibnimo aanu maydhanayn wa naxwi daalik xaalka caynkaasa weysadii ma gudagelayso laakiin xubnihii weysada hadduu si gaara u weysaysto oo isagoo qabowsanaya haddana weysadii uu markaa niyeeyo oo xubnihii weysada tartiibtii u maydho dee waxay noqonaysaa labadiiba waa wada sameeyey weyse ku dhex jirtana waa la yimi ee ma aha isagaan weyse la iman baa weysadii maydhashada iska guda gashay macnaheedu maaha marka laa masalo kala duwan mar haddaynay ahayn maydhashada aynu soo sheegnay aynay ahayn weysadii iskama gudageli karto waxay noqonaysaa haddaanu weysaysanin inuu marka dambe weysaystay noqonaysa ama hadduu weyse qabay dee weysadiisii hore ay u jirto su'aal baa la sheegay ku saabsan haddaad ogaato salaadihii hore ama weysooyinkii hore inaad wax ka qaldi jirtay haddaad ogaato oo wax inay ku asaxayn aad la imanaysa dabeed dib aad ka ogaatay maxaad samaynaysaa jawaabtu waxay tahay salaadda hadduu ruuxu shay rukniya ka tegayey rukni arkaantii salaadda ka mid ah hadduu ka tegayey oo aanu garanaynin markaa uu ogaaday salaadda joogta waa ku noqonayaa waxaana u daliila xadiisu musii'i salaatih fa salli fa innaka lam tusalli salaatulwaqti waa lala imanayaa oo dib baa loogu noqonaya laakiin salaadihii hore tegey lama qallaynaayo inaan la qallaynayna waxa u deliila ninkani salaadda wuxuu uga tegayey garasho la'aan uu ruknigan aanu garanayn tuma'niinada waa kii yidhi waladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra haada facallimnii haddana nebigu kuma odhan sala allahu alayh wasalam iqdi salawaati alfaa'itaa salaadihii tegay qallee nebigu kuma odhan hadday waajib ahaan lahaydna waa u sheegi lahaayoo waa u caddayn lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam waysadii hadduu markaa wax ka tegayey waxaa loo qaybinayaa laba xaaladood waxa uu ka tegayay hadday tahay wax la'aanteed weysadu aynay ansaxaynin oo khilaaf muctabaroo ku sugani aanu jirin waxay noqonaysaa weysela'aan in la ictibaarinayo markaana waxay la mid tahay masaladii hore aynu soo sheegnay waxaa la odhanayaa weysayso salaadda markaa joogtana tuko ayaa la odhanayaa ku noqon laakiin hadday tahay mas'ale ay isku khilaafsan yihiin madaahibtu sida marka la weysaysanayo madaxa in la wada masaxo miyaa waajibah oo gacmaha inta la qooyo dabeed halkaa laga bilaabo ilaa qadaadka laga geeyo haddana la soo celiyo halkaa la keeno dhegahana dabeed la masaxo waa masale madaahibtu isku khilaafsan yihiin nebigu ficil ahaan saa waa sameeyey oo sidaa dhammayska tirana loo weysaystaa waxay tahay markuu ruuxu weysaysanayo inuu labada gacmood intuu qooyo biyo cusub madaxa uu ku masaxo halkaa hore intuu saa u saaro gacanba gees yaa iyagoo caaradoodu labada gacmood soo gaadhsiisan tahay u dabeedna sidaa ugu wado ilaa uu qadaadka ku geeyo markuu qadaadka geeyo oo haddana dib u soo celiyo halkuu ka bilaabay keeno labada markaa dhegoodna dabeedna uu farta intuu markaa midna xagga hoosena farta uu geliyo xagga sarena suulka u mariyo sida kaamilkee nebigu sameeyey saasay ahayd marka madaahibta qaarkood waxay leeyihiin bacdi madaxa ka mida ah haddii la masaxo waa kifaaya waysadiina waa asaxaysaa shaaficiyadaaba ka mid a ah. madaahib kalea diidanoo waxay leeyihiin may haddii madaxa wax ka mida la masaxo cimaamadda waa in lagu dhammaystiraa cimaamadda lagu dhammaystirayaana shuruuday leedaho waa mid hadhow cusri ku sugan yahay dee xidhashadeedoo la doonaayo in ruuxii dee aan laga cambusin oo loo fudaydiyo waa litaysiir tanaynu saa isu saarayno hadda maaha marka isagoo aan cimaamadana ku dhammaystirin madaxiina aan wada masixin madaahibta qaar waxay leeyihin weysadiisii ma asixin haddii ruuxu marka uu marka dambe la qawi noqdo amaba loo fatwoodo ciduu ku kalsoon yaho lagu yidhaahdo sidaa ku asixi mayso weysadu oona sidii hore ku camal falayay ee loo fatwooday walow marjuuxba ha ahaato ha laga qawisanaadee la odhan maayo waysadaas salaaddaad ku tukatay ee joogta dib ugu laabo la maayo waayo waxay ku dhisan tahay masaa'ishaasi yacni calaa xasabi alictiqaad ayay markaa ku dhismaysaa waana masaa'il khilaafi ah oo khilaafkeedu ictibaar leeyahay ayay markaa noqonaysa laakiin wixii ka dambeeyuunbuu ku camal falay aaya sheekh ibraahim maxaa tidhi haa waa garta haa waa iswaafaqaysaayo waxay isku waafaqaysaa marka horuu istijada horraysiinayaa istijo markuu ku bilaabay oo si fiican uu istijooday intaa dabadeed buu maydhanayaa intii ka dambaysa halkaa ku noqon maayo way maydhan tahay jidhkaaga inta kale uun maydh khalaas fahimtum almuraad waa dhammaata soomaa hadday maxay dhacdo hadday gacanta ku dhacdo taasi waxay ku dhisantahay madhabtaad ka qabto haddaad eh, madhabkaad ka qabtaa ay tahay taabasho kasta oo xubinta xubintaa la taabtaa yaa xubinta taranka taabasho kastoo la taabtaa inay weysada jebiso haddaad ka qabtana dee waxay noqonaysaa weysadii inay kaa jabtay haddii laakiin aad leedahay marka shahwo loo taabtay markaa weysada jabisaa jamcan bayna alxadiisayni man massa dakarahu falyatawadda' iyo innamaa huwa badcatun minka si loo jamciyo labada xadiis waxaa lagu xambaarayaa kanna man massa dakarahu falyatawadda marka qasad iyo shahwo loo taabto kan kalena waxaa lagu xambaaraya markaynay sidaas ahayn haddaad sidaa ka qabto biduuni qasdin hadday ku dhacdo insha allah waysadii kaa jabin mayso wakhtigaa inaga dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atu